ha waxaan ku jirnay kitaabkii aclaamu sunat almanshuura ayaan ku jirnay oo maaragtay sheekh xaafid alxakami uu lahaa kitaabkii caqiidada ahaa su aalaha jawaabaha ahaa su-aasha shan iyo kontonaad shiikhu su-aal buu isweydiiyey calaa kam nowcin dalaalatu alasmaa'i alxusnaa tusidda magacyada alleewa wanaagsane ay wax ku tusaan waa inteen nooc waa imise nooc jawaabtu waxay tahay hiya calaa halaathati anwaac saddex nooc waa dalaalatuhu calaa daati mutaabaqa in magacu uu daatadii alle uu ku tusiyo waa wax isku mid ah waa mutaabaqa la yidhah wax isdaboolay waa marka wux marka uu ku tusiyo yani musamihiisii dhammaystirnaantiisii mutaabaqa la yidhaahdaa mutaabaqada mutaabaqada iyo iltisaamkii tadamunka wadaad baa si fiican xoogaa u sharxay marka hore in la fahmaa fiican dalaalatu mutaabaqa waxbuu ku leeyahay waa dalaalada lafdigu uu ku tusiyo macnihii dhammaystirnaantiisii ee loo dejiyey asaga sida maalan alrajul oo kale uu ku tusinaayo nin weyn oo dadkii ka mid ah almarana ay ku tusinayso haween weyn oo dadkii ka mid ah taasna marka waxaa ka mid a ah, oo dalaalatu mutaabaqa ka mid a ah, in magicii alle uu ku tusiyo alraxmaan ahaa daatadii allena uu ku tusiyo tilmaantii naxariistana uu ku tusiyo oo raxmada ahayd dalaalatu tadamun waxaa laga wadaa waa lafdigii oo ku tusiya waa ereygii oo ku tusiya macnihiisii gabalkiis barkiis oo macnihii guud ku guda jira fi dibni kuli macna sida yani ereyga guri uu ku tusinaayo derbiga ila derbigu waa qeyb kamid a ah gurigii ma ogtaha ama qol ka kamida ah, maarata gurigii oo ghurfada ay ku tusinayso gurigii ama manaa gurigu dheh oo beytkii ah oo ghurfo uu ku tusinayo maala isimka alcafuw oo kale inuu maqfira ku tuso oo kale waay waa tadamun waa garta dalaalatu luzuumna waa lafdigii oo kutusiya eragii oo kutusiya wax macnihii loo dejiyey ka baxsan laakiinse maskax ahaan laasimah oo aan ka fekan karin sida lafdiga afar uu ku tusinaayo zawjiya manaha zawj iyo fardi baa jira mogta anaga waxaan dhahnaa kinsi iyo iyo iyo iyo dhaban kinsi iyo dhaban marka zawjiyadu waa dhabanki ma garata afar macnaha waa dhaban soo maa haddaa afar tiraama in dhabantaad maskaxda horaad ka garanay mogta maskaxdaada kusoo dhece soo maa waxaa marka meeshaa soo gelaysa magacii alle ee ahaa aljabbaar inuu ku tusiyo tilmaantii cilmiga sifat lcilmi inuu ku tusiyo marka sharax noocaas o kale markaad ogaatay waad ogaanaysaa marka sheikhu waxa uu hadda sharxaayo waa saddex nooc buu ku leeyahay tusitaanka asmaaulxusna ay ku tusinayaan inay daatadii marka uu magacu uu ku tusiyo waa mutaabaqo sifaadkii laga soo dhambashay daatadana waa tadamun hadduu ku tusiyo waa raxmadii oo macnaha arraxmaankii macnaha arraxmaankii oo raxmada kutusinayo wa dalaalaatuha kutusinta ay ku tusinayso asmaadaas waa wanaagsani calى asifaat alatii ma shtuqad minha sifaatka aan laga soo dhambalanin magacyada iltizaaman waay waa iltizaam waa wax macnaha laasimaayo waaye maskax ahaan su-aasha lix iyo kontonaad maa mithaalu dalika marka mutaabaqa iyo tadamun iyo iltizaam soo sheegtaya dalaalooyinku waaba hada saddexdaase dalaalaadka lafdiga gaaraan kuwa wadcigaa baa la yidhahdaaye oo lafdiga loo dejiyey mihaalkoodu marka muxuu yahay tusaale loo baahan yahay jawaabtu waxay tahay mihaalu daalika ismuhu tacaala alraxmaan araxiim magaca alle ee alraxmaan alraxiim ahaa ya alraxmaan iyo araxiim labadaas magac yadullu calaa daati lmusamaa kii la magacaabay daatadiisii kutusinayo allah ah wahuwa allahu caza wajal mutaabaqatan waa wax isdaboola yani kalama saari kartid waa isleeyihiin wa cala sifati wuxuu kutusinayaa araxmaan raxiima wuxuu kutusinayaa waa tilmaantii almushtaqu minhaa ee laga soo dhambashay wahiya araxmatu waa naxariistii tadamunan waa wax marka wax kale ku guda jira marka magacii baa wuxuu kutusinayaa raxmadii buu kutusinayaa wa calaa gayriha min asifaat alati lam tushtaqa minha kalxayaati walqudrati iltizaaman wuxuu kutusinayaa araxmaan araxiim raxmadii waxa aan ahayn oo tilmaamihii kale ah ee aan laga soo dhambalanin isimkaas araxmaan araxiimkaas yuu ku tusinaya waa sidii noloshii oo kale iyo awooddii oo kale alle inuu nool yahay oo tilmaantaas nolosha uu leeyahay iyo tilmaanta awoodda si iltizaamah oo laazimaysa oo dihni ahaan u laazimaysa yuu ku tusinaya wahaakadaa waxaa la mid a ah saa'iru asmaa'i magacyada allana waa maaragtay oo kalena waa saas oo kale wadalika bikhilaafi اmakhluuqi taas laakiin waxaa ka duwan makhluuqaadka kuwan alla abuuray saas waa ka duwan yihiin faqad yusama xakiiman qofki waxaa dhici karta magacaas in loo baxsho xakiim aa la leeyahay wa huwa jaahilun waana nin dhaqankiisu xun yahay ya oo wax ma garataa waxakam in lagu dhici karta xakm asalku waxaa waay moogtahay nin si fiican waxu kala xukuma ya oo maarata garsoorka ku fiican wa huwa daalim waana daalim laakiin magacii ciddii isula baxdaa muxuu yahay xakamay umula baxayan maa qorhoon iskala baxayan m waana daalim wacaziizana qofki lag qofkia ah waxaa leeyahy caziiz waa nin sharaf leeyahy magacaasoo kale loo bixina wa huwa daliil laakin xaqiiqat alamr waa nin daliila ah. ma garat oo diinkii ku xun ma garata inuu gaal yahaaba dhici karta wa shariifan bay u bixinayaan shariifa qofki loo bixina wa huwa wadiicun waa mid hooseeya oon sharaf lahaynba wa kariiman baa loo bixinayaa qofkii ya nin maaragtay eh, kariim ah oo deeqsi ah wahuwa la'iim waana nin maaragtay xun oo maaragtay eh, dhaqankiisu xun yahay wa saalixan baa ninkii loo bixinayaa waa nin wanaagsan magaca saalix maxaa laga wadaa qof wanaagsan waa mogta wa huwa taalix waana xun yahay marka dadku waxay rabaan iskala baxaan wa saciidina qofkii loo bixinayaa waa nin liibaane oo kale mogta oo dhuroobay ay dhahan soomaalidu huwa shaqiy waanu mid dhur darsada waay oo liibaan aan shaqo kulahayn oo liibaanti seegay waay wa asadan bay qof ku magacaabayaan asadad mogta waxaa lagu yaqaanaa geesnimo iyo wax noocaasoo kale mogta waxandalat ay qofka ku magacaabayaan waa maaragtay qaradameer miyaan dhihi jirin wax oo qaraw oo yaryaroo qaraar ma jirin ya ya diyaarta ma diyaaray dhahan mia ha ah. ah, hadalku waa kaasa umalayna marka waa yani nabaad oo dhulka manaha mirihiisa dhulku manaha yaalaa wuxuu la egyaha burtuqaalka oo kale ah burtuqaalkana waa ogyahay leeyihin marka waxaa gudihiisa ku jira marka laf oo aada u qaraar xandal xandalka lagu sheegayo qofka marka xandala laleeyahay waana qof maarata dabeecadiisu imcaanta eh, dhici karto ya waa calqam ayaa lagu magacaaba calqamka isaguna waa geed qaraar wa ya qaraarka yaa tusaale looga dhigaaba waaba lagu mithaaliyaaba ya kal calqami a ah laleeyahay waaba sida marka geedka saas qaraar oo kale waa marka waa sibirkii oo kale ma ya marka wax kastoo qaraar calqama la yidhahdaa xandalka laftiisa calqam waa la yihahdaa ila waa qaraar keliya isaga laftiisu magarat wuu la egyahay kleey wuu la egyahay ama waa ka yaryahay gariibka ma dhaaweyn xoogaa burtuqaalkaa ka yar xoogaa sooma marka burtuqaalka wuu la egyahay waana uu egyahay kuleeyi laakiin dhexda waxaa oga jirta laf aada u qaraar calaa kulla marka xandaladii calqamadu waa isku wax uun iska aga dhow waaye oo waa geedo aada u qaraar ya qofki marka waleysa kadalik saasna ma aha laakin waa loo bixina magacaas qof aad u dabeecad macan inuu yahay dhici karta fasubxaana allahi wabixamdihi allah ceeb oo dhan ka hufan iyadoo ammaantiisi iyadoo ammaantiisina lala qabo huwa alle kamaa wasafa nafsahu waa sida uu naftiisa u tilmaamay alle wa fawqa maa yasifuhu bihi khalquhu waana uu ka sareeya alle waxa dadku ay ku tilmaamayaan ila dadku maaragtay cilmigoodu ma dhamaystirne yani cilmiga alle waxaa laga qaataa wixi alla uu noo sheegay uu kitaabkiisa noogu sheegay iyo wixii rasuulka sal slm alla uu ka sheegay oo sunadiina looga sheegay laakiin bani aadamku mogta wax iskama alifi karaan wax alla ku saabsan miyay alifi karaan ayagu ma alifi karaan mana laga yeelaayo yani hawshaadi maa meel fadhi aliley qof hadduu meelahaas gela u yihaaho waa inuu kitaabkii iyo sunnadii ka hadlaa uu ka keenaa wixii tilmaamay alla ku saabsan iyo magacyadiisa su-aasha toddoba iyo kontonaad shiikhu wuxuu su-aashan saas u dhigay calىa kam qismin dalaalat اlasmaaءi اxusnى min jihati الtadamun mutaabaqadii iyo tadamunkii iyo markuu soo sheegay tadamunkii markaa da rabaa inuu sii sharxo yani intee qaybood iyay maaragtay noqotaa tusinta magacyada wanaagsane alle ay ku tusiyaan si tadamuna ya ay wax ku tusiyaan oo wixii wax ku guda jiraan hiya calaa arbacati aqsaamin afar qaybood waa alawal waa midka koowaad alismu lcaalam waa ism caalam ah almutadaminu ee kulansaday lijamiic macaani alasmaai alxusnaa magacyadii wanaagsanaa dhammaantood kulansaday wa huwa allah magacaas allah ah magacyadii kale oo dhan macaanideedu waa ku dhex jiraan isagu waa raqam waaxid waay walihaada sidaas darteed yaa taأti asmaa jamiicuhaa صifaatin lahu magacyada kaleo dhan waxaad arkaysaa iyagoo yimaada iyagoo tilmaan u ah allah allaahu algafuuru alale allaahu alraxiimu allaahu alcadiimu ale tilmaan kala lagu daba qabana magacyada kale ah laakiin alcadiimu allahu laguma sifayna inaad mubtada khabar isaga dhigeysid mooye ka qowlihi tacaala sida alle uu yihi huwa alle allaahu allah waaye alkhaaliqu waa kii wax abuuray ogow khaaliq wuxuu ka daba dhacay allah buu ka daba dhacay oo uu tilmaanu yahay albaari'u waa kii wax bilowda almusawiru ee maaragtay wax sawira qadara khalqiga marka la abuuraya waa la qadaraa waa la jaangooyaa kadib waa saas lagu soo saaraa iyo wanaxwu dalik wixii lamid ah walam yaأti huwa qatu taabican ligayri min alasmaa isagu ma aanu imaanin allah isagoo magacyo kale ka daba socda oo tilmaan u ah athaani waa qaybta labaad maa yatadamanu sifata daati illaahi tacaalaa tilmaan daatada alle ay leedahay wax maarat kulansada waay kasmihi tacaalaa magaca alle assamiica ah, midka maqalka badan almutadamin ee kulansanaya samcahu magaci maqalka alleh alwaasic ee waasica ah. ee u waasicaha jamiica alaswaati codadka oo dhan codadka oo dhan alla waa u maqlaa wax ka qarsoon ma jiraan sawaaun cindahaa sawaaun cindahu dhe alla waxaa agtiisa ka siman siruhaa wa calaaniyatuhaa codadkaas kuwooda qarsoon iyo kuwooda la muujiyo wasmuhu lbasiir sida magaca basiirka ah almutadaminu ee kulansanaya cilmahu cilmigiisi basarahu dheh ee araggiisii annaafid ee ka gudbaayey fii jamiici mubsaraat wax kasoo la arko sawaaun waxaa isku mid ah daqiiquhaa wa jaliiluhaa kiisa aadka u yar iyo kiisa aada u weyn kuli caadi buu u arkaa iyo wasmuhu alcaliimu magaca alle alcaliimu ahaa magaca alle alcaliimu ahaa almutadaminu ee kulansanaya cilmahu cilmigiisa isaga almuxiit almuxiita ee maaragtay shaamilka ahaa ee wax walba koobay aladii laa yaczubu canhu mithqaalu darati fi samaawaati wlard fi samaawaati walaa fi lardi ee aanu ka qarsoonayn quranjada teeda yaryar kama qarsoona fi samaawaati cirka walaa fi lardi dhulkana ugama qarsoona wax macnaha miisaankaasoo kale leh kama qarsoona si kasta u yaryihin walaa asqaru min dalik iyo wax kasii yarba midqaalu daraha wax ka sii yar xataa alla kama qarsoona cilmiga alle kama qarsoona walaa akbar iyo wax ka weynba haddii marka ay jiraanna kitaab maaragta caday ku jiraan oo alla uu ku koobay wasmuhu alqadiir alla magaciisii ahaa alqadiir almutadamin ay kulansanaya qudratahu inuu awoodu leeyahay calaa kuli shayin wax walba ijaadan ahaysiin iyo icdaaman baabi'in iyo geyri daalika athaliثu qeybta saddexaad maa yatadamanu sifata ficli illaahi waa wax kulansaday tilmaanti yani magac kulansaday tilmaantii ficilka alleh sifatu ficl wax la yihah sifatu ficl uu kulansaday waa kal khaaliq oo kale magacaas alkhaaliq ah sifadii khalqigaa ku jirta sifadaasna waa sifatu ficl alraasiq sifatu risqi baa ku guda jirta waa ficil ayaduna albaari sifatu bari baa ku guda jirta almusawir sifatu taswiir baa ku guda jirta iyo wgeyru dalika intaas waxaan ahayn alraabic qeybta afraad maa yatadamanu tanazuhahu tacaala wataqadusahu can jamiici naqaa'isi kalquduusi salaam wax kulansada in alla uu ka nasahan yahay oo uu maarata ka beri yahay oo uu ka daahirsan yahay wax walba oo naaqis ah oo nuqsaani ku jirto magacyadii ku tusinayay kalquduusi asalaam kii macnaha daahirka ahaa ee nabadgalsanaa wabilahi towfiiq